raalli haada waa maqaan microfoonka ay diidan miya mise idinka ay diidan mise aniga idin diidan baaraka allah fiik الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبائي في الله محاضرتنا قلبت وحين نقول دونتا قصص تحت قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آياداس إن شاء الله تعالى بقلبت محاضرة إنه كساب سنتهي iyo qisas cajo badan oo ka sugnaaday majmuuca wa kawkaba min culamaa'i almuslimiin ajillaa oo la yaqaano culimmada muslimiinta ka mid ah oo aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala kulligood uga dhigay sababteeda inay ku hanuunaan sidaad ogsoontihiin axiba aayaddu waxay ka hadlay alam ya-ni marka hore haddaan fasirno alam yani miyaan la gaadhin weeye wakhtigeedii lama gaadhin miyaa weli alam ya liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah dadka ahlu iimaanka ah in qalbigoodu khushuuco wakhtigeedii weli lama gaadhin miyaa wamaa nasala min alxaq iyo waxa alla subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد faqasad quluubuhum ha noqonina dadka qalbigoodu qalalay oo kuwii ahlu kitaabka ahaa ee qalbigoodii qalalay oo kalena ha noqonina wa kahiiru minhum faasiquun cabdullaahi bnu mascuud raximah llah radia allahu canhu ardaa baa wuxuu leeyahay marka allah subxaanahu wa tacaala bacda bayna islaamina markaan diinta soo galnay wa bayna nusuuli hadihi al aaya iyo aayaddan markay soo degtay waxaa u dhexeeyey arbacu sanawaat faqad afar sano keliya baa u dhexeeyey aayaddan markay soo degtay alam ya'ni liladiina aamanuu canaanta marka lagu dhufanaya asxaabta iyo markii ayba islaameen baa afar sano keliya soo soo degtay bal u fiirsada ikhwaani hadalka afar sane keliya iyagoo muslimiina baa la canaantay oo aayaddani kusoo degtay maxaad u malayn hadda adugu inagu oo xilligan joogna kun iyo afar boqol iyo ziyaado sane kadib qarni intaas soo moodnay maxaad u malayn xaaladeennu halkan ku nool oo wadcigeennu sadartan yahay oo gaalo la nool oo meel walba adduunka oo adduunya ina qadatay haddana sida aan nahay haddii sidaa asxaabu rasuulilaahi loo canaantay haddaba eh, towbada inuu qofku ilaahay subxaana wa tacaala uu qaato waa dariiqa caa'idiinta iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala usoo laabtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru raxiim waa nidaa min rabbi raxiim min ilaahin ghafuur waa dhawaq ka imaanaya allah raxmadiisu ay badan tahay subxaana naxariistiisu ay badan tahay subxaana ku farxaya qofka toobad keene isaga u soo laabto sida hooyada ilmaheedu ka dhumay ay ugu farxdo allah ugu farxayaa sida qof musaafir ahaa oo ortigii gaadiidkiisa siday ee ma watay waxa laydha sahaydiisa waday uu ka dhumay oo helay uu ugu farxu alla ugu farxaya قل يا عباد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أنيبوا إلى ربكم ارجعوا إلى ربكم تعالوا إلى ربكم كالي soo dhowaada ولذلك rabbi سبحانه وتعالى tacala u leeyahy way furan yihiin habeen iyo maalin ilaahay gacmihiisu u furan yihiin wuxuu si uu maalinta oo dhan gacmihiisu way furan yihiin si uu uga toobad aqbalo qofkii xalay oo kale dembi galay dayib caawo oo dhanna waa furan yihiin si uu uga toobad aqbalo walla ugu soo laabto qofkii maanta ilaahay dembi ka galay dayib sidaasuuna allahna subxaana wa tacaala noogu farxaya waman yacmal suu'an an aw yadlim nafsah ثم يستغفر الله yجid الlaha غafuura raxiima qofkii la yimaada suuq waa camal xun ama naftiisa dulmi oo dembi iyo shirki iyo xumaan la yimaada ثuma yastagfir illah ilaahay istikfaar weydiisa subxaanah ilaahu i dhaaf yidhaahda yajid اllaaha wuxuu helayaa alla dunuubta dhaafa subxaanahu wa tacaala alla naxariistiisu badan tahay ayuu helayaa subxaana wa tacaala haddaba majmuuca sidaan idin ballan qaaday min alqisasa oo taxta dilaali qowlihi subxaanahu alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi ku wada socda ayaan rabaa inaan soo gudbino alqisa aluulaa waa qisatu towbati cabdullaahi ibnu lmubaarak cabdullaahi ibnu lmubaarak الشيخ والداعية والمجاهد الكبير المacruuf ee cabdullaahi ibni mubaarak bal taariikhdiisu siday ahayd dadka qaar baa laga yaabaa aayaadkan ama qisadan ama muxaadaradan arjuu min allahi subxaanahu wa tacaala inay dad badan u noqoto dariiqii ay ku toobad keeni lahaayeen marka ay arkaan ajillaa iyo culimo waaweyn oo culimmada muslimiinta ka mid oo maanta muxaadaraadkooda iyo kelimaadkooda lagu aada iyo aada loo xiiseeyo oo kulligood ahaa dad markii hore nolosha ka dhacay oo macaasi badan lahaa haddana maanta culimmada islaamku yaqaano taariikhdu xustay kulligood ah bal aan soo qaadana cabdullaahi ibnulmubaarak oo la yaqaano cabdullaahi ibnulmubaarak wuxuu dhashay boqol toban iyo sideed taariikhda hijriga markay ahayd wuxuuna dhintay boqol sideetan iyo kow taariikhda hijriga waad garan xilligaas inay aada u horeyso ayib wuxuu ahaa sanadna nin xajiya sanadna wuxuu aadi jiray ghaswa fii sabiili illahi jihaadka ayuu aadi jiray cabdullaahi mubaarak wuxuu ku barbaaray fii beyti taqwan guri alla ka cabsi ayuu kusoo weynaaday iyo wawarac weliba xalaal miirad guri lagu yaqaana ayuu ku soo barbaaray aabbihii wuxuu ahaa mid ka shaqeeya beer ayuu ka shaqayn jiray dayib ee mana kala aqoonin baa la yidhahdaa midhaha macaan iyo kuwa kharaar yacni waa xalaal miirasho iyo xalaal quudad waxaa la yidhahaa suu ka gaadhay midhaha kuwa kharaar iyo kuwa macaan ma kala garan jirin kadib wuxuu aabbihii guursaday ninkii iska lahaa beerta uu ka shaqeeyo gabaruu dhalay gabaruu dhalay ayuu guursaday dayib gabadhaas oo gabar wanaagsan ahayd iyo ee cabdullaahi bnu mubaarak aabbihii oo ninkaa xalaal quudasho wuxuu ka qabo midhaha aan kala garanayn kuwa macaaniya kuwa kale ahar iyo raadka ka yimid wuxuu noqday cabdullaahi bnu mubaarak ninkaasay dhaleen wa kaana abuuhumaa saalixaa marka la leeyahay ad qur-aanka ku aragteen aabbaha wanaagsan aabba salaaxa waalidku wuxuu u gudbayaa ilmaha iyo caruurta u gudbayaa jannada hadday galaanna meel baaba la wada dejiyaa waladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum waa la haleeshiin markaasaa hal meel la wada dejiyaa haddaba qisada uu ku guursaday sidee ahayd aabbihii hooyadii qaabkay isku guursadeen aabbihii wuxuu ahaa mid ka shaqeeya ee beertaa gabadha aabbaheedna wuxuu ahaa qaadi buu ahaa nuux ibnu maryam baa la odhan jiray waxa uu dhalay gabar aada u qurux badan oo ragga manaasibta iyo darajooyinka sare haysta waddankaa ay aada u wada weydiistaan oo nin waliba uu doonayo inuu la yeesho calaaqo guur inuu la samaysto laakiin ma uusan siinine qof fiican buu la raadinayay maalin maalmaha ka mida ayuu odaygii ninkii qaadiga ahaa oo madaxda ahaa oo beerta iska lahaabaa beerta yimid markaasuu wiilkii beerta la joogay baa wuxuu ku yidhi beerta midho iiga soo goo wuxuu u keenay miro eh, aan bislaanin oo iska kharaar buu u keenay mirihii markuu keenay baa wuxuu yidhi niyow miyaada aqoonin midhaha macaan iyo midhaha kharaar ma kala garanaysid miya wuxuu ku yidhi beerta ilaali baad etiriye midhaha cun maaday odhanin ah, intaa maada ii sheegin midhaha cun imaada odhanine beerta ilaali ayaad itiri walidaalika mar sidaas darteed ma aananba tajrubaynin buuhi maba fiirininba miruhu nooca i yihiin wuxuu arkay markuu sidaa arkay ayaa yidhi kaalay ilaahay baa ku ilaaliyey ammaanadaadana allah ilaaliyey gabadhaydii ragoo dhan uu raadin jiray adaankuu guurinaya allahu akbar adaankuu guurinayaa waxay dhashay cabdullaahi ibnu lmubaarak almashhuuru bilcilmi waalwaraci waaljihaadi fii sabiili illah cabdullahi ibnu lmubaarak oo macruuf ah ayay dhashay haddaba cabdullahi ibnu lmubaarak markuu dhashay sidee buu noqday xaaladiisu wuxuu noqday cabdullahi ibnu mubaarak wuu barbaaray isaga oo wiil dhallinyaro ah sida dhallinyarta kaleba ay u barbaarto wuxuuna dhex socday dhallinyartiisiibuu dhexda ka raacay isagaa sheegaya cabdullahi mubaarak fii qisaska lasoo guuriyey kutubta taariikhda albidaaya wanihaaya wuxuu leeyay kuntu yowman fii bustaan maalin baa waxaan joogay meel beer ah waxaana ahaa ana shaabun maca jamaacatin min atraabi waxaan la socday guruub dhallinyaro ah oo aniga aanu isku da'nahay waxayna ahayd xilligaa samarka ah oo geeduhu ay caleynta leeyihiin bay ahayd xilligaa waxay ahayd fawaakihdii iyo beerihiina way dhaleen waxaanu ahayn waan waxaan rabnaan cuni jirnay waxaana rabna ayaan cabbi jirnay dayib waxaan ahaa mid aada u jecel muusikada buur cabbitaanka uu sheegayo ma aha cabbitaan fiican walacallaa inuu wuxuu soo maray dhallinyartu sida ay exit bay ka baxeen la yidhaahdo ayuu ahaa waxaan ahaa buuri marka mid aada maaragtay muusikada ayaa qofba waxbuu jecel yahay waxaan aada u jeclaa buu leeyahay muusikada iyo baalkan la garaacee kabanka iyo waxaasaan aada anigu ugu ahaa buuri maalin maalmaha ka mid a ah, ayaan wuxuu ihi geed hoosti iska seexday isagoo maanta oo dhan wuxuu ihi aan ciyaaraynay dhallinyartayda aan la socdo ayaan geed laantii ay maaratay midhihiina sidaa yihiin ayaan hoostiisa iska jiiftay markaasaa waxaan soo kacay iyadoo laamihii ay sidaa oo maaragtay dhalay oo la cunaayay cinabkii iyo timirtii iyo wixii oo dhan saa ay dul joogaan hal mar baan booday oo waxaan qaatay kamankii baan damcay inaan qaato markaan sidaa u qaaday fa idaa alcuudu yandiqu qaa'ilan waxaad moodaa buu yidhi inuu geedku laantu ay ila hadashay waxaan maqlay ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آياتنا بعد مقر طيب لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون aayaddii markii dhagaha iiga soo dhacday ayaan wuxuu yidhi kamankaygii baan soo qaaday oo dhulkan ku dhuftay laba ayaan u kala jabiyey wax alla wixii aan haysta oo kale oo qashinka ah oo dee ragga waa taqaanaa howlaha ku jira aan wata oo dhanna waan wada daadiyey oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala iga mashquulinaya wa jaa'a tawfiiqu min cindi illaah alla xaggiisabay waafajintu iga timi ilaahay baa marka i waafajiyey subxaana ayib sidaas ay ahayd buu le qisatu tawbatii maqalka aayaddaa dhagahayga kusoo dhacdee bay ahayd risaala uu bacatha biha ila alfudayl cabdullahi bn mubaarak nin lagu yaqaano ah jihaadka iyo socodka iyo umuurta sanadna xajiya sanadna xagga aada fudayl ibnu ciyaad oo qisadiisa aan qaadan doono oy isku xilli ahaayeen iyo isku qarni isagu wuxuu joogay xaramka ayuu iska degay maka ayuu fadhiyey marka warqad buu u diray waa gabayga aada maqashaan oo wax badan dhallinyartu ay taqaana yaa caabida alxaramayni low absartana calimta anaka bilcibaadati talcabu ninka dhahaya waa cabdullahi ibn mubaarak weeyaan yaa caabida alxaramayn ninka lagu leeyana waa fudayl ibnu ciyaad ninkaa xaramka ku cibaadaysanaya iska dhex fadhiyo kacbada ag fadhiyo low absar haddaad umuurtayada og tahay yacni dadka mujaahidiinta iyo dadka socda xaaladooda iyo dhibka ay marayaan haddaad ka warqabto lacalimta anaka bilcibaadati talcabu waxaad ogaan lahayd cibaadada bu inaad ku ciyaarayso ayib alimaamu nawowi raximah llah ayaa hadal cajab badan ka qoray cabdullahi bn mubaarak imaamu nawowi wuxuu yidhi cabdullahi bn mubaarak markuu taariikh ahaan u guurinayay huwa alimaamu almujmacu calaa imaamati cabdullahi bn mubaarak ninkaan ka sheekaynayno waa alimaam almujmacu calaa imaamati waa ninka lagu itifaaqsan yahay oo culimmadoo dhan isku waafaqsan tahay imaamnimadiisa iyo wa jalaalatihi qadarka uu leeyahay iyo weynankiisa fii kulli shay wax walba waladii tastanzilu alraxmatu bidikrihi waalmakfiratu bixubbihi buuri allahu akbar waa midka marka la sheego marka la sheego cabdullaahi ibnu lmubaarak la sheegaba ay raxmaddu ay soo degto oo sheegiddiisa makfirada iyo maaragtay dembi dhaafkana ilaahay subxaana wa tacaala xubbigiisa iyo jacaylkiisa bimacnaa uu alla ku keeno dadka saalixiinta waa la jeclaabaa dadka saalixiintae waa wanaagsan buu marka wuxuu tilmaamayaa imaamu nawowi cabdullahi bn mubaarak inuu yahay nin saalix oo aada u wanaagsan qisadaasi waa midda ugu horreysa oo fii dilaali qowlihi subxaana alam yacni ku saabsan القصة الثانية في من ظلال هذه الآية وقصة توبة مالك ابن الدينار مالك ابن الدينار من هو يصور مالك ابن الدينار maalin maalmaha ka mida ayuu u yimid dullaabtiisii iyo ardaydiisii oo sidan u horfadhiya markaasaa wuxuu ku yidhi maanta alyowm yaa abnaa'i wuxuu yidhi waxaan ka sheekayn jiray tuula cumri cimrigayga oo dhan waxaan ahaa ucallimukum wa ufaqihukum midkii cilmiga idan baro oo fiqiga idan bara baan ahaa fii umuuri diinikum umuurta diintiinna ama alyowm fasauxadihukum can shaykhikum almaathil amaamakum maanta waxaan idinka sheekaynayaa buuli sheekha idin hor fadhiya isagaa isku wada marka sheekhiinan maanta idinka warramay weligiin diintan idiin sheegi jiray laakiin naftayda idinkama sheekaynin bu maanta anigaa idinka idinka idiin warramaayo maalik ibnu dinaar kaana maa kaana min almacaasi waadunuub wallaahu aclam xaaladiisa isaguna macaasi badan iyo dunuub badan buu soo maray ayib walaakin fiiha cibra iyo wacida na badanna way noogu sugantay almuhim maalik ibnu dinaar baa wuxuu leeyahy waxaan soo iibsaday gabadh jaariyad ah oo muslimad ah jaari ah, addoon muslimada ilaan waagii hore addoomaa jiray ayaan soo gatay kadibna waan xoreeyey waxaana ka dhigay xornimadeeda cidqigeeda ayaan meher u siiyey oon maaragtay huma tasawajtuhaa waan guursaday xitaa qisada waan soo kookoobaynaaye waxay ahayd asalkeedu maalig ibnu dinaar gabadhan addoontaas sababtu u guursaday waxaa loo diiday baa la yidhi gabdhihii axraar tahay oo dhan baa loo diiday maalig ibnu dinaar manaha nin fisqi badan buu xilligaa ahaa faasiqa oo aada u dunuub badan iyo macaasi oo khamrada iyo qashinka iyo umuuro badan ku badan buu ahaa isagaa warinaya marka gabdhihii xorta oo dhan waa loo diiday addoon buu iska soo iibsaday kadibna wuu xoraystay kadibna waa guursaday sidaasay marka hawsha ku dhaca ayib waxay noqotay nicma almar'atu hiya buuri haweenay iyadaa ugu nicmo lahayd gabadh fiican bay noqotay ayib caarifa lirabbiha rabbigeedna way taqiinay mutiicatan lizawjiha ninkeedana way ka dambaysay oo mutiicad bay ahayd ayib waxay ahayd gabadhaasi marka wuxuu yidhi ay gurigeeda ay gurigayga soo gashay oo guurka iyagu dhacayba ilaahay barako ay soo geli barake iyo khayr ilaan gabadh mu'minadaba guriga soo gashay barakiya khayr baa alle isoo geliyey maalinkay gurigeyda so salaaddii baan bilaabay buuri aqbaltu calaa salaa salaaddii ayaan bilaabay dikrigii allaan bilaabay daacadii baan bilaabay dayib waxaan gudagelay inaan istikfaarta badiyo oo astaqfirullah astaqfirullah mar walba aan dhaho qalbigaygiibaa jilcay waxaan noqday khayrka mid aada u jecel oo dacwada jecel oo waxa wanaagsan jecel ilaahay wuxuu iga siiyey gabadhii gabar yar bay i dhashay gabar yar ayay ii dhashay buuri dayib waxaan ahaa sacaado iyo farxad badan baan dareemi jiray guriga markaan soo gala gabadhaydaa igu soo ordi jirtay waa ila kulmi jirtay dhinacayga ayay seexan jirtay waa ila ciyaari jirtay waan la ciyaari jiray waa gabar yar uu dhalay weeyaan waad garan kartaa ilmaha yare sida loo jeceliya maalin maalmaha ka mida ilaahay qadartiisa iyadoo gabadhii ila ciyaarayso ayay iga yay dhacday buuri dayib marka waxaan arkayn ku baraarugay gabadhii oo dhabtayda ka dhacday ama wuu fadhiyey yacnii qadar isaga ma u ridin dhabtayda hal mar sidaa aan u waayay gabadha haddaan fiiriyeyba waa meyita way dhimatay naftii way ka baxday laa adrii maadaa xadat ma garan kara buuri wax dhacay dayib waa iyadoo naftu ka baxday baan arkay waan fiiriyey waxaad moodaa yacni jacaylka ilmaha yar loo qabo waad garanaysaa ilmo yaroo da-yar markuu saasoo kale aho koolkoolinayso in aniga iyo xaaskaygiiba qalbigayagiiba aada moodaa buu in khalaca qalbi inuu baxay baad moodaa qalbigayga oy naftiiba iga baxday yacni jacaylkaan gabadha u qabnay ayib xusni iyo murug badan baadna qaadatay kadib ayaan manaam hurdo ayaan seexday habeenadii dambe manaan baa marka waxaa laygu tusay kaana alqiyaamata qad qaamat iyadoo qiyaamadii ay timid baan ku riyooday ayib wa kaana alarda qad tashaqaqat dhulkiina uu dildilaacayo waa riyo dhulkii inuu dildilaacayo qiyaamadiina ay taagan tahay ayaan ku riyaaday oo dadkii ay soo baxayeen kaljaraadi lmuntashir waxaad moodaa fakfakfakfa dadkii qiyaamadii oo kale ad moodaa dadku ay soo baxayaan dadku way ordayaan aniguna waan ordayaa dayib xataa gadaal baa waxaan ka dareemay buu yidhi olol unbaan xagga dambe marka ka dareemay ee daba cararaaya haddii aan gadaal fiiriyeyna markaan idhi waa maxay ololku saa'iriba waxaan u jeedaa thucbaanan yar yajri khalfii mas weyn oo gadaashayda ordaya ayaan u jeedaa xagga dambiga cararaya ilaa ayna almahrabu yaa rab xaggee loo cararaa ayib baynamaa ana ajrii wajadtu jabalan haddiiba aan cararaayo xagga dambana mas weyn baa iga ordaya xaggii horena buur weyn baa ka soo baxay haa buurtaan idiin dhow kale raakibtoon buurtan dariskiina ah ayaan kala arkay oo buurtii meel laga mara male oo jidka igii dhan way xirtay buurta haddaan fiiriye waxaa saaran buu ihi gabdho yaryara ayaa buurta saaran gabdhihii baa qayliyey yaa faatima adriki abaaki yaa faatima adriki abaaki bay leeyihiin faatimo waxaa la odhan jiray gabadhiisii yareedae dhimatay waxay leeyihiin gabdhahaasi faatimay aabbaha aabbaha u gargargaar aabbaha gacansi aabbaha gacansii fa idaa bunayat asagiiratu waxaad gabadhaydii yarayd oo waxaa mase haddaan u fiiriya buurtii ka qaylinaysoo taagan way aragtay waxay tiri abi abi aabbo aabbo aabbo huma ashaarat ila athucbaan xaggeeda haddaan saa u fiiriyey maskii ayay gabadhii gacanta u ishaartay waa riyo maskii ayay gacanta u ishaartay fa waqafa wuu istaagay maskii caydhsanaya hal mar buu joogsaday famaddat yaddaha gacanteedii bay ii soo taagtay iyadoo buurtii saaran wa ascadat nii cindaha way i korisay marka buurtii baan sidii ku koray uma jalastu uma jalasat bayna yadii anigii intay soo saartay bay gabadhii hor fadhiisatay wa hiya taquulu iyadoo dhahaysa yaa abataa aabbo alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nasala min alxaq ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون gabadhii oo aqrin baa hor fadhiisatay rayadii yaquulu watukariruhaa way ku celcelinaysaa hal mar ma aqrinin gabadhu way ku soo celisay way ku soo celisay wastayqadtu min nawmii hurdadii baan marka ka soo hal mar baan indhaha kala qaaday wa ka'annii asmacu sawtahaa waxaad mooddaa inaan maqlayo gabadha codkeedii weli dhagahaygu kasii qaylinayaa markaan soo kacay yataraddad fa samictu waxaan maqlay aadaana alfajr salaaddii subax oo la aadaami baan maqlay ayib xaya cala asalaah xaya cala alfalaax baa dhagaha iga dhacday yaquulu faafaqtu waan soo miyirsaday wastakfartu wa tubtu ila allah hal mar baan markaan soo baraarugay ayaan astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah wa tubtu ilaahay baan u toobad keenay waxamidtullah ilaahay baan ku xamdiyay an axyaanii ila addunyaa min jadiid in ilaahay mar labaad isoo nooleey ilantii hore dhimaasha iska hayd oo ah yacnii xalay wixii uu ku arkay iyo noloshiisii hore intuba howl adag bay ahaayeen qabrigii laga qiyaamadii istaagtay fa kaanamaa min jadiidin isagoo mar si cusub marka usoo baxay humma dahabtu waاqtasaltu intaan baxay baan soo qabaystay wa tawada'tu waan weysaystay humma dahabtu ila almasjidi masaajidka ayuu iska soo aaday aljaamic usallii khalfa alimaami الshaafici raximahullah salaada ayaa tujinaya salaada subax subax ayaa tujiyey alimaamu shaafici raximahullah baa salaada ku jira ayib marka cararkii aan soo cariyay salaadaan soo haleelay salaaddii oo lagu jiraan imid imaamu shaafici baa dadka tujinaya waidaa bihi fi salaati yaqra'u wuxuu aqrinayaa qowlahu tacaalaa alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaq imaamu shaafici salaada subax isagoo dadka suurad aayaddii buu ku tujinaya yaa subxaana allah waa wax la isla doontay ayib yaquulu wuxuu leeyahay marka maalik ibnu dinaar faاntafada qalbii wafaadat caynaaya hal mar intaan booday oo indhahayga ilin ay ka timid wa kaannii ana alwaxiid almacniyu biha arrintu waxayba isu beddeshay waxaan qisada iyo aayaddan la aqrinayay iyo gabadha wax aqrinaysay iyo imaamu shaafiic oo saaka aqrinaya umuurtaba howl aniga layla jeedo kulligayba sidaasaan u arkay ayib Eh, alwaxiid almacniy wa ana almukhaatabu biha qofka lagula hadlayana inuu aniga yahay wadalika min raxmat illah waana ilaahay raxmadiisa ayib allah baan ka xishooday buuhi subxaanahu wa tacaala xaqa alxayaa markii salaaddu ay dhammaatay ayuu istadaara alimaamu shaaficiyu imaamu shaafici sidaasuu isu soo wareejiyey imaamku hadda waa ka halka meeshii lagu tukaday wakaad ujeeda imaamku uu soo laabanayo xagga usoo jeedsado uu dadka usoo jeedsaday imaamu shaafici markuu salaada ka baxay buu dadka xaggoodii usoo jeedsaday akhada yufasiru alaaya wuxuu gudagelay marka mar labaad haddana aayadda inuu fasiro maalik ibnu dinaar war lagama hayo imaamu shaafici dadweynihii buu salaada subax khaatira u in la jeediyo aayaddiibuu raba iyuu fasirayaa markaasaa wuxuu yidhi tafsiir aada u cajab badan bal u fiirsada tafsiir aada u cajab badan alam yani imaam shaafici baa ku fasiraya alam yani liladiina aamanuu wayaquulu wuxuu leeyahay buui cibaad allah ina allaha yaxuhunaa ila tawbati fayaquulu alam yani ilaahay horta toobaduu inagu baraarujinayaa wuxuuna yidhi alam yani imaam shaafici wahiya mushtaqat min alaan alam yani dadkii naxwada iyo sarfiga yaqiinay wuxuu yidhi wahiya mushtaqa ereygan waxaa laga soo qaad min alaan alaana waa maxay alaana alaana hadda hadda maaha dib maaha hadda toobadkeen min alaan baa laga soo qaatay yaquulu alaana alaana tuubuu qabla an tafuuta hadihi lah war intaan daqiiqadan ku dhaafin allad u toobadkeen oo aadan murugoonin alaana alaana ilaa tawba alaana alaana ilaa dikri اllah alaana alaana ila alkhushuuc ayaa la leeyahay war hadda ilaahay subxaana wa tacaala loo toobakan fa tubtu ila allah ilaahay baan u toobad keenay istikfaar baanan la imid dembigaygii oo dhan raxmaddii ilaahay baa igu soo degtay dayib allihii aan macsiyadii ii qabanin oo ama issugay ilaa aan ka toobad keeno xaaskaygii baan u imid buuli marka xaaskaygii ayaan u imid waxaan ku idhi haya bina nashudu الrixaala limadiinati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waaalih wasalam ina kici waxaynu aadaynaa magaaladii nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ayaan aadaynaaye ina wad buu ayib xaggee la aaday madiinatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam cilmi baynu dalbaynaa oon raadinaynaa allah ayaa iwaafajiyey buu yidhi wuxuuna ilaahay ciwad iga siiyey gabadhaydii yarayd khayran kaiiran wax badan buu alle igu arsuqay cawadanii allaahu abnaa'a almuslimiin dhallinyartii muslimiinta iyo wiilashii muslimiinta oo dhan baa maanta ila jooga oo safaro meelo dheerdheer ka imaanaya si ay cilmiga wuxuu yidhi iiga bartaan min mashaariqi alardi wa maqaaribiha hortayda ayay fadhiyaan iyo habeen iyo maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ugu xamdinayaabuyb القصة الثالثة تحت ظلال قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقصة توبة الفضيل بن عياض فضيل بن عياض isaguna wuxuu ahaa dadka sulaxada ee wawanaagsan ee cubaado ilaahay caabuda oo la yaqaano ayuu ka mid ahaa magaalada samarqanta buu ku dhashay khuraasaan buu ku barbaaray maka ayuu degay iyada ayuuna ku dhintay markii dambe ayib fudayl ibnu cayaad laakiin markiisii hore taariikhdu waxay sheegaysaa inuu ahaa rajulan yukhiifu nnaas nin dad <clears throat> eh, ayib fadayl ibnu ciyaad ayuha ayuhalaxiba markiisii hore wuxuu ahaa nin dadka cabsi geliya ulu fiirsada yacni waxaan rabaa inaan tuso dad badan naftayda iyo tiinaba toobadkeenka ilaahay waa noo furaya maaha inaad istiraahdo waxaad tahay mid nolosha ka dhacay maaha inaad istiraahdo waxaad tahay mid macsiyo badan maaha inaad istiraahdo adugu meelaada ka soo noqon karin baad joogtaa maaha inaad istiraahdo waad weyn tahay dadkan waa culimo waa dadka maanta taariikhda islaamku ay sajishay oo qortay oo lagu daydo wey kulligoodna waad u jeedaa markii hore dayib wuxuu ahaa dadka qutaacu turuqa la yidhahdo jidadka taagan oo safarayda ka qaata waxay wataan sidaasuu ahaa wuu ka qaadan jiray ibnu casaakir baa wuxuu leeyahy sababta toobada fudayl ibnu ciyaad wuxuu ahaa nin jidka istaaga oo maaratay markii horena qisadiisa suu isna ku toobad keenay gabadh dhallinyaro ah buu caashiqay oo isaguna jeclaaday waxaasna wuu ku jiray oo jadka ayuu boobi jiray habeen habeenada ka mid baa wuxuu ihi derbigii gabadha ee gurigay deganayd buu derbiga ka dhacay isagoo derbiga kasii dhacaya buu maqlay isaguna qaari an yatlu oo yaqra' nin aqrinaaya ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آيadan wax أqrin buu maqlay isaguna طaيب فaqاala يaa رab allow hadda waa la gaaray ay isagaa isdhahaya xilligii aan allah subxaanahu watacaala usoo noqon lahaa meel weliba ee jajaban oo meelaha iska qashin qubkaa halkaasuu ku jiray oo xilligaa uu joogay ayib wuu soo laabtay fudayl ibnu ciyaad ee dadkana ilaahay baa ikhwaanii soo hanuuniya inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay baa soo hanuuniya subxaana wa tacala qofku hanuunka la rabo ayuu mar waan fikiray buu waxaan is idhi ee anigu ma habeenkii baan macaasida ilaahay u guureeyaa xataa safarayda ibnu casaakir wuxuu leeyahay annahu kharaja yuriidu isagoo doonaya inuu dad soo dhaco uu jidka caawa ka jaro ayuu soo baxay kadib baa markuu aayaddan maqluu soo laabtay ayaa wuxuu yidhi ma anigu waxaan u socdaa macsiyo ilaahay inaan ummad dhibo ummaddiina ma aniga iga baqaysaa marka dadkii oo jidka maray baa waxay yidhaahdeen war halkan fudayl baa joogay inaga leexiya markaasaa markuu maqlay intuu aad ula yaabay yaa wuxuu yihi kaalaya kaalaya caawa anaa idin martigelinaya mana garanayaan anaa idin martigelinaya ii imaada kadib buu soo kaxeeyey wuxuu yidhi intuusagu ilaahay ma ummaddii ilaahay ma dadka habeenkii caawa guurayn baa aniga iga baqaaya oo aniguna macsiye ilaahay baan kusoo jeedaan u socdaa dayib wuu qayliyey hal mar buu intuu booday uu dharkiisii iyo waxaale wixii oo dhan tuuray yaa wuxuu yidhi aayaddii markuu maqlay alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah yuu yidhi yaa rabbi waan gaadhnay xilligii aan u soo noqon lahayn allah subxaanahu wa tacaala ibraahim ibnu lashcas baa wuxuu yidhi maa ra'aytu axada fudayl siduu noqday xaaladiisa marka iyo taarikh markii dambe wuxuu yidhi sheekhaasi maa ra'aytu axadan kaana khawfu llahi fii sadrihi acdama min alfudayl qof ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa fudayl cabsidu kaga badan tahay ma ana aragbu yacni siduu noqday way ninkii nooca aha qof ilaahay kaga cabsi badan ma arkin buu yidhi wuxuu ahaa markuu alla xuso ama allah la xuso subxaanahu wa tacaala ama qur-aanka uu maqlo waxaa ka muuqan jiray cabsidaa ka daahiri jirtay xusni iyo murug baa ka muuqan jirtay indhihiisa ayay ilin ka imaan jirtay wuu ooyi jiray markaa fudayl cilmiga uu bartay oo barashadii cilmiguu bilaabay isagoo weyn ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu gaadhsiiyey waxa uu rabay buu gaadhsiiyey fiqigii cilmigiibuu bartay wuxuu ahaa saxiixa alxadiid saduuqa lisaan lagu sifeeyey nin maaragtay aada iyo aad loogu kalsoon yahay warka uu sheegana wuu noqday wuxuu ahaa nin haybadiisu ay badan tahay haddaba aayaddan ba eed iyaduna alam ya'ni liladiina oo mushtaqatun min alaan marka ereygaasuu ku baraarugay alaan dib ha dhigana qabla fawaati alawaan intuusan waqtigu ku dhaafin alaana alaana alla u toobadkeen kaanahu marka ilaahay buuna subxaana wa tacaala u toobad keenay sidaasuna fudayl ayuu kusoo yee noqotay qisadiisu alqisa araabica taxta dilaali qowlihi subxaana alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubhum lidikri illaah waa sheekhii la odhan jiray ibraahim ibnu adham insha allahu tacala qisadan baanan rajaynaya ku gebagabayn doonaa haddii alla idmo ibraahim ibnu adham sababu towbati ibraahim isagana waxay ahayd iyo siduu ku toobad keenay ee isagaa ka waramaya bidaayatu amrihiina ibraahim ibnu adham waxaa la yidhahdaa nin boqoraa dhalay isaguna boqor buu ahaa dee dadka aadka ilaahay maalka iyo hantida ku shubayna wuu ahaa ee nin walbana wuxuu leeyahay waxyaaba uu jecel yahay buu lahaa sidaan usoo marnay cabdullahi ibnu mubaarak waxyaabaha ee kamanka iyo howlaha inuu isagu ka heli jiray ninkan isagu wuxuu ka heli jiray ugaarsiga sumadar boqorada iyo ninba waxba hadda iska xiiseeya qaar baa fardaha iyo qaar baa geel iska dhaqda qaar baa farda iska dhaqda ninba waxbuu iska jecelyahay riwaayadooda marka ninkan wuxuu ahaa isagu eh, ugaarsigu iska jeclaa isagoo ilaahay xoole uu ka badiyay maalin maalmaha ka mid a ah ayaa wuxuu i yaan eh, qaatay qowskaygii iyo wixii uu kumaarata ku eh, ugaarsanayay qaansadiisii marka waxaan cayrsaday buuhi arno baalkan la bakaylaha ama haclab dawaca iyo bakayliya waxyaabahaas waa lagu iska soo tooganayaa marka waan ku dhaqaajo waan ku daba waan ka daba cararay markaanoo daba ordaya ayaa waxaan maqlay laysa lidaa khuliqt walaa bidaa umirta iyadoo la leeyahay ha ibraahiimow waxaani wixii laguu abuuray ma ah waxaan wixii lagu amray ma ah arrintaani wax lagugu talagalay ma ah iyadoo la leeyahay ayib waan istaagay buur midig iyo bidix baan saa u fiiriyey waxba waan waayo waxa ila hadlaya waxaan idhi lacna allahu ibliis ibliis ilaahi ha lacnado wixii ila hadlayay jin buu ahaa waa innaga inagu nidhaaan somadari jin baa ila hadlaaya jin buu ahaay oo iga reebaya ugaarsigayga hal maroo dambena haddana kula booday buu ihi bakayli waxaan cayrsadaba waxaan maqlay haddana laysa lidaa khuliq ee walaa bidaa umirta waa mar labaad oo tii weliba kasii dheer codkeedu haddana waan istaagay midigiyo bidix baan fiiriyey waxba ma arko markaasaan idhi lacana allahu ibliis haddana mar saddexaad baan haddana kula booday buui markii saddexaad baadad moodaa buuhi faraskayga meesha aan saarahay in laga qaylinayo markaasaan markii saddexaad baa waxaan idhi buuhi alleelaha hadda kani waa nidaaa rabbi waa dhawaqi ilaahay weeyaan ha dhawaqani caadi maaha ilaahay baa subxaana wa tacaala ii yeeray waxaanan goostay buuhi inaan cusyaankayga iyo wax aan wado aan joojiyo qisadiisu marka way dheereedaya qaabka u toobadkeen intuu soo qaaday ninkaa dee dharka boqoradu qabay wixiisoo dhan intuu iska bixiyey ayuu nin raaci oo dadkii maaragtay alaabtooda iyo ka shaqayn jiray iyo xoolahooda hayee ka mida buu siiyey wuxuu uhi jubbadaada iyo maradaadan wasakhdaba iskale aniga igu wareeji isii wuxuu rabaa inuu iska baxo xoolihiisii dhanna masxafkiisii iyo seeftiisii iyo faraskii uu saaraa intaasuu ka qaaday waana ka dhaqaaqay ayib dadkaa u shaqaynayay iyo ummado badan oo isaga u shaqaynayay intaasoo dhan ma danayn su-aalay weydiiyeen kuwii u shaqaynayay ayuhal melik waxay dhaheen bal nooga waran sababta qisadaada aada ku toobad keentay ee waxaan aad samayn waa dadkii shaqaalaha ahaa noo sheeg ee adduunka uga zaahiday wuxuu yidhi waxaan doontay adduunyo saddex arrimood baan uga tegay u fiirsada saddex arrimood baan uga tegay bu dayib waxaan ogaaday qabriga inuu yahay gurigayga wax igu weheliyaana uusan jirin waa lamber one wax igu weheliyaana ma jiro lamber two waxaan ogaaday inuu jidku dheer yahay waddada la marayo sahayna aan jirin oona wadanin wax sahay ana waan ogaaday waa marka saddexaada waxaan ogaaday hortayda inuu boqor uu jiro i xisaabin doonaa wax xujo ana ma haysto saddexdaa arrimood baan uga zaahiday buuri haddaba waxay ku yidhaahdeen haddii aad rabto inaad qaabkaa aad mar noqotay alle ku caabudo halkan agta iyadoo nala joog annaga wuxuu yidhi fii makaanika halkan iska joog wuxuu yidhi adduunyada iyo aakhiro hal meel yacni meel aan alle soo caasin jiray oon xumaan ku samayn jiro ninkaa dee tarafka ku noolaa meeshii kuma habboona inaan haddana idhaahdo allaan ku caabudayaa waa inaan meeshan ka hijroodo oon ka tago oon waddada bedasho waxay ku yidhahdeen haddaba nadaa aanu kuu khidmaynay annagaa kuu adeegaynaa faraha naga qaad meeshaa tagtaan kula tegaynaa boqorrada wadarta sida loo jecelyaha meeqa la socoto khadamada iyo wax garab yaacaya oo dhan aan iska kaa garab joognay nadaa wuxuu yidhi haddana ana maa kuntu fii batni ummii ilaa waxdii hooyaday caloosheeda keligay baan ku ahaa ha hooye caloosheeda qof kale igulama jirin qabrigana anigoo keli-a baan gelayaa xisaabtana anigoo keli ah baa lay xisaabinayaa haddaba maxaan idinku sameeyaa buuhi idink maxay taraysaan marka maxaa ii qabanaysaan ayib waxay yidhaahdeen maxaad ku samaynaysaa haddaba boqoradan iyo waxaan u jeedaa mamaaligtan iyo addoommadan tirada badan iyo xoolahaan badan maxaa samaynaa wuxuu yihi qof walba waxa uu gacanta ku hayo isagaa iskale unku wareeji beri baana ka ah ilaahay subxaana wa tacaala aniga inuusan ii qabanin baan beri kagaa intaasuna ka qaatay ee xoolihiisii musxafkiisii iyo seeftiisii iyo faraskii uu saaraa ayuu ka qaaday habeenkuu baxayeen intuu saa isu bedelay ayuu dharkaa aada moodid busta bustaha camal ayuu iska qaaday ibraahim ibnu adham dariiqii zuhdiga iyo waraca ayuuna u laabtay maka ayuuna u baxay magaalada maka wuxuuna la saaxiibay sufyaan athawri iyo fudayl ibnu ciyaad ajilada iyo akhyaarta ayuu maaragtay la saaxiibay bilaadu shaam buu galay waxoogaa buu ka shaqayn jiray laakiin wuu ka tegey kadibna ibraahim ibnu adham wuxuu geeriyooday boqol lixdan iyo laba taariikhda hijriga ah ee albidaaya wanihaaya baa soo guuriyey waxaana lagu aasay sawaaxili suuriya dalka suuriya iyo saaxilkeeda ayuu ku aasan yahay halkaasaana meeshiisa masaajid weyn oo jaamica suldaan ibraahim ee la yidhaahdo baa laga dhisay weli allah xaadiriinta qaarkood inay yaqaanaan ama ay soo arkeen haddaba qiso yar oo dhex martay ibraahim ibnu adham iyo nin dhallinyaro ah haye dhallinyaro bal qisadaa u fiiriya nin dhallinyaro ah baa u yimid ibraahim ibnu adham wuxuu ku yidhi sheekh ibraahim waxaan rabaa inaad ii sheegto on kaa rabaa abaa isxaaq inaad ii sheegto nin waxaan ahay buu yidhi aada ugu xadgudbay macaasida iyo dunuubtaydu way badan tahay ee wax iga celiya macsiyada ayaan rabaa inaad ii sheegto ayib oo qalbigayga mar walba iga celiya wuxuu yidhi maandhow haddaad rabto weliba celin keliya ma ahayne waxaan rabaa buu yidhi ibraahim bnu adham raximahu llah wuxuu yihi abaa isxaaq innii rajul baan ahay oo aada iyo aada ugu xadgudbay dunuubta iyo macaasida facrid calaya waxaad ii bandhigtaa maa yakuunu zaajiran lii canha wahaadiyan liqalbi dayib wax iga celiya qalbigaygana hanuuniya ii sheeg dayib wuxuu ku yidhi wiilkayow haddii aad shan arrimood iga ogolaato ama aada kartood awoodo ee macsiyo kasta iska samee shantaa arrimood haddaad ka soo baxdo shan shardi shan shardi baan kuu sheegayaa shan qodob haddaad shantaa qodob aada ka soo baxdo imtixaan yar baan kaa qaadee macsiyada iska samee waxaa rabta sameecaaw marka wuxuu yihi ninkii dhallinyarada subxaana allah sheekh idhahaya jas shuruud uun sameeya macsiyada caawa free baa tahay ee intaan shardi uun ka soo baxa imtixaankaan yar haddaad ku guulaysato free baa tahay weligeeba ma arag buud haye waaye wuxuu yihi arrintaan kaa qaadayaa ta ugu horreysa haddaad rabta buuhi inaad ilaahay caasido subxaana wa tacaala rabbi inaad caasida haddaad rabto falaa ta'kul risqahu ilaahay risqigiisa iyo cuntadiisa ha cunin wiilkii dhallinyartaa wuxuu yidhi oo fa min ayna aakul haddaba xaggeen ka cunaa cunto kale hadduusan ilaahay subxaana wa tacala wa kullu maa fi lardi min risqih wax alla wax adduunka joogo oo risqi arsaaqisoo ilaahay ma leh xaggeen ka cunaa marka wax kale wuxuu yidhi haddaba yaa haada wiilkayow ma intaad allah risqigiisa cunto ma kula fiican tahay maandhow inaad risqiga alla cunto ood haddana ilaahay caasido adiga ma kula fiican tahay wuxuu yidhi maya ilaa ma fiicna waa in laysu jawaabo caqliyan caqli buu ugu jawaabayaa ilaahay cuntadiisii baad cuni nimcadiisii baad cuni intaad ka dharagto hadda inaga waad artay markii binu aadamku uu macsiya rabo inuu sameeyo wuxuu kasii dhargi yani wax alla wixii fiicnaa iyo nicamtiibuu sii qaadanaya cuntuu ka dhargi waa isi sii habaynayaa waa kanuu samaynayaa xagguu socdaa xumaan uu sii socdaa marka ma kula fiican tahay ur adiga iga jawaab inaad ilaahay risqigiisa cunto iyo nimcadiisii haddana aad usii socoto macsiyadiisii wuxuu yihi maya haati thaaniya bal ta labaad ii sheeg buur kan waa adag yahay maybe qodobka labaad inaan ka soo bixi karo bal ii sheeg wuxuu ku yidhi midda labaad waxa weeye athaalina tan labaad buu u sheegay athaaniya waxa weeyaan haati thaaniya ta labaad ii sheeg wuxuu ku yidhi haddaad rabto inaad ilaahay caasido falaa taskun fowqa ardi ilaahay dhulkiisa korkiisa ha degin walaa shay-an min bilaadi dhulka ilaahay dushiisa ha ku caasin ayib wuxuu yidhi haadihi acdamu min aluulaa wiilkii tanaaba ka weyntii hore oo xaggeen haddaba istaagaa ma meelaan istaagi karo oo ilaahay lahayn baa jiro dhulka meel kale miyaa jirta oo dhulkii cirka u dhaxaysa wuxuu yidhi maya haddaba wuxuu yidhi hadduu ilaahay leeyahy almashriq waalmaqrib wamaa baynahumaa fa ina askun xageen xaggeen degaa oo kale oon maaratay aan sameeya wuxuu yidhi haddaba maandhow ma ilaahay adiga oo dhulkiisii dul saaran oo kor jooga ayaad rabtaa haddana inaad caasido ma kula quman tahay marka adiga su-aal buu weydiinaya wuxuu yihi maya sumaydaan arag ikhwaani hadda intar waxyaabaha hadda adduunka teknolojiyadu ay keentay ee dad wada socda oo jidkan maraaya oo hal qof keliya dhulku la go-ayo ma aragteen hal ruux keliya yacni waa waa wax lagu cibro qaato qofkii kaa horreeyey wuu nabad galay kii kaa dambeeya waa socdaa adiga keliyaa dhulkii kula go-ay fiirsada waxa maanta adduun ka socda laba qof buu la go-ayaa afar buu la go-ayaa gruub dhan oo xumaan samaynaya baa dhulka lagu gedinayaa magaaladii ku rugmanaysaa laakiin waxaad la yaabtaa ood ku cibro qaadataa hal ruux keligaa marka dhulku kula go-o meeshaa taaganta ilaahay taana waa awoodaa marka wuxuu yidhi ma intaad dhulka ilaahay dul istaagto arabta haddana inaad ku caasido wuxuu yidhi maya haati thaalita bal ta saddexaad ii sheeg wuxuu ku yidhi midda saddexaad ee idaa aradta haddaad rabto inaad ilaahay caasido adiga oo cuntadiisa cunaya adiga oo dhulkiisana ee dul fadhiyoo degan fandur waxaad fiirsataa meel laa yaraaka fiihi allaahu facsihi fiih meel una ilaahay ku arkaynin raadso halkaa ilaahay ku soo caas walba soo dhuumo oo dhulka intaad meel gasho cidlo ah meel una ilaahay ku arkaynin ku dhuumo ma suuragal baa iyaduna ilahay ma la ka qarin karaa wuxuu yihi maya haddaba wuxuu ihi ma ilaahay baan ka dhuuman karaa oo ilaahay addamaa'ir iyo quluubtuba fiirsanayaa ma allaha qalbiga fiirsan baa anuu ka dhuuman karaa wuxuu yidhi yaa haada haddaba maandhow ma adoo ilaahay ku arkayabaad baad macsiyaysan yaa allah yaa allah hadda inagu inagu oo horteena qof kale u fadhiyo iska dhaaf mashaayikhdan iyo fulaan iyo qof weyn ilmo yar oo ku fiirinaya wax ma samayn kartaa bilaahi calaykum sow in la xishoodo ma haddaada ilmo yar oo ku fiirinaya wax samayn karin ilaahay waa ku fiirinaya awmar malaa'igtii baa ku fiirinoo garbaha kaa saara ayib wuxuu yihi haati raabica bal ta afraad ii sheeg walacalla inay iyadu ka roonta midda afraad wuxuu ku yidhi idaa jaa-aka malakulmowt haddii malakulmowtku kuu yimaado si uu ruuxda iyo nafta kaaga qaado waxaad ku tidhaahdaa waxoogaa ii kaadi aan toobad keene su-aashaa weydii haa waxoogaa isug isug wax yar aan toobad keene oon camal fiicanna soo shaqayste wuxuu yihi ninkii dhallinyarta ahaa oo misaga iga aqbalaya ma iga yeelayaa iga yeeli maayo wuxuu yihi haddaba maandhow hadduusan kaa yeelaynin dayib ma oo inuu toobad keli aan lagugu samaynin idaa jaa-a hadduusan kaa yeelaynin ma adiguna ma kula quman tahay marka inaad dembigaa aada samayso ood ku sii socoto wuxuu yihi maya haati alkhaamis balta shanaad isheeg buui wuxuu yidhi hadduy kuu timaado idaa jaa-atka azabaniya azabaaniya almalaa'ika khadamat nnaar wa calaa ra'sihim khaazin annaar malik hadday khansanatu naarta malaa'ig baa ka shaqaysa waa albaabkeeda taagan zabaniya la yidhahdaa sanadcu zabaniya zabaaniyadu markay kuu timaado maalinta qiyaamada ah si ay kuu qaadanayo naarta kuu geeyaan waxaad tidhaahdaa falaa adhabu macakum ama falaa tadhab macahum ha raacin iska diid ha inakeen markay ku yidhahdaan ku qabanayaan diid ninkii dhallinyartaa wuxuu yidhi eh, ma iga yeelayaan mana iga aqbalayaan haddaba wuxuu yidhi maandhow fa kayfa tarjuu sideed marka u rajaynaysaa annajaata idan adugu iga jawaab marka shantaas su-aalood haddaadan iga jawaabi karaynin oo shantiiba ku dhacday fa kayfa tarju najaa sideed adigu marka u raadinaysaa inaad badbaado wuxuu yidhi yaa ibraahiim xasbii xas xasbii xasbii hadda way igu filan tahay qofka bini aadamka haddii wax loo sheego inuu qancaa fiican soo ma wuxuu yihi xasbii xasbi waa igu filantahay ayib anaa astaqfiru allaha wa atuubu ilayh ilaahay baan dembi dhaaf weydiisan allah baan u toobad keenayaa kadib wuxuu laasimay ee sheekhiisi ibraahiim buu garab fadhiistay uu arday u noqday cibaadadii ayuuna kula shaqaynayay ijtihaadkee dadaalkee daacada waxaana kala geeyey baa layidhi xataa faraqahum lmowt ilaa geeridu ka gela geyso way wadafajoon labadoodii ma kala tegay weligoodaa dambe haddaba ayuha alaxiba su-aashu waxaa weeye ilaa mataa ilaa goorma ayaan nantadiru wax sugaynaa ilaa goormaan toobada u kaadinaynaa ayib goormaan toobad keenaynaa bacda yowm maalin kadib bacda shahr bil kadib bacda sana sanad kadib bacda kam goorma ayaan allah subxaanahu wa tacaala u toobad keenaynaa cimrigu wuu dhammaanayaa khasaare ayaana lagu soconayaa ee gabaygaanaan insha allahu tacaala ku gebagebayn gabaygan waa qiso dhex martay isaguna nin la odhan jiray ibnuljawsi ayaa soo guuriyey nin la odhan jiray abi xaamid alkhalaqaani iyo alimaamu axmed ibnu xambal raximahullah bay dhex martay qisadan ee waxayna ahayd sheekhana u yimid imaamu axmed binu xambal wuxuu ku yidhi imaamu axmed binu xambal abaa cabdallah qasaa'ida raqaa'iqa ka hadasha iyo wacdiga adigu ma jiraa kuwo aada xiisayso ood aqridaa miyaa jira markaasuu yihi mithlu maada sida kuwee markaasuu yihi sida gabayga dhahaya idaa maa qaala lii rabbii ama staxyayta tacsiinii wa tukfi danba min khalqii wa bilcisyaani taatiinii sida gabaygaas oo kale oo macnihiisu uu yahay idaa maa qaala lii rabbii markuu rabbi i yidhaahdo balu fiirsada amastaxyayta tacsiini war miyaadan qof yow xishoonaynin oo waad i caasinaysaa wa tukfi danba min khalqi ma dadkaygaad ka qarin dembiga wa bilcisyaani taatiini anigana ma waxaad ii iman adigoo caasiyaad ii iman gabaygaas oo kale buuri imaamu axmed binu xambal waxaa la yidhi wuxuu ihi acid calaya acid calaya bal igu soo celi bal ku soo celi abi xaamid ku soo celi gabaygan wuu ku soo celiyey markuu ku soo celiyo laba jeer dhagaystay axmed binu xambal dakhala beytahu gurigiisuu galay waradda albaaba albaabku si xoog la u soo celiyey waxaana la maqlay naxiibkiisii oohintiisii min daakhili albeyti guriga gudihiisa ayaa laga maqlay isagoo ku celcelinaya isagu idaa maa qaala lii rabbii amastaxyayta tacsiinii watukfi danba can khalqii wa bilcisyaani taatiinii isagoo isagoo gabayga kusoo celcelinaya ayaa la maqlay haddana gabaygan waxoogaa aqrinaynaa idaa maa qaala lii rabbii amastaxyayta tacsiinii watukfi danba min khalqii wa bilcisyaani taatiinii فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أصلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا سوف تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والديني ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائم من ذا سيؤويني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني إذا ما قال لي ربي هدو ربي يدعه أما استحييت تعصيني مياذا حشوني أضوي عاصني wa tukfi danba min khalqii ma dadkaad ka qarin dembiga wa bilcisyaani ta'tiinii ma adoo caasiyaad aniga ii imaan doontaa qiyaamada fa kayfa ujiibu yaa wayxii sideen ku jawaabi doonaa ha yaa wayxii yaa halaakii buu yidhi seen ku jawaabi doonaa waman daa sawfa yaxmiinii yaa alla iga ilaalin doono iga celin doono nafta ayaa waxaan ku sii daayaa aamaasheed waxay jeceshahay min xiinin ilaa xiini marba waxay rabtay samaysaa wa ansaa maa waraa'a almowti waxaan halmaansanahay geerida waxa ka dambeeya maadaa sawfa takfiini sawfa erega laydhaha muxuu ii qaban doonaa waan samayn doonaa waan samayn doonaa muxuu ii tari doonaa kaannii qad damintu alcaysha waxaad moodaa nolol inaan anugu meel iska dhigtay oon diyaarsaday laysa almowtu yaatiinii geerina ayna ii imaanaynin wa wajaa'at sakratu lmowt waxaa imaanaysa lmowtkii ashadiidatu man sayaxmiinii yaa iga ilaalin doona nadartu ila alwujuuhi alaysa minhum man sayufdiinii haddaan dadka fiiriyana iyo wejigooda yaa i furan doona yaa i furan doono aniga cadaabkii iyo xumaanta iyo maarata ciqaabta alla iga furan ma jiraa sa ma aladii qadamtu waxaa la weydiin doonaa waxaan adduun horo marsaday fii dunyaaya yunjiini yaa i badbaadin doona fakayfa ijaabatii min bacdu maa faradtu fii diini xadgudubka aan xadgudbayna iyo maxay noqon doontaa ijaabadaydu yaa rabbi maxaan ku jawaabi doona wayaa wayxii halaagayga alam asmac miyaanan maqlin kalaam allaahi yadcuunii allah hadalkiisa isagoo ilaahay uu ii wacayo ii yeedhayo alam asmac bima qad jaa'a fii qaafin wayaasiini miyaanan maqlin suuratu qaaf iyo suuratu yaasiin waxa ku yimid aayaadkeeda iyo maaragta aad aragteen fii suurati alqaaf asafxa athaaniya bal ka bilow aayadda safxada labaad sida ay hadalkeedu u yahay alam asmac biyowmi alxashri yowmi aljamci waddiini miyaanan maqlin maalinta qiyaamada ah iyo umuurteeda miyaynaan ogeyn alam asmac munaadi illaah ilaahay dhowkan u yeera dadka xaggiisa ugu yeera munaadiga rabbi miyaanan maqlin yadcuunii yunaadiinii isagoo aniga ii yeeraya fayaa rabbaahu cabdun taa'ibun man daa sayowini allahu waxaan ahay addoon adiga kuu kuu toobad keenay oo xaggaaga u soo laabtay baan ahay ilaa rabbun ilaa rabbin ghafuurin alla oo dunuubta dhaafo raxiimin baan usoo laabay usoo laabanay rabbina ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dembigeenna ha dhaafo toobadana allahina waafajiyo wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu jaza allahu sheykh khayr aljazaa wabaaraka allahu fiih axsana allahu ilayh wajacala هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته آه إلهي سبحانه وتعالى شيخ حفظيو آه كلماتك قالق أنا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هأسارو إننا إلهي سبحانه وتعالى هاي النوافتشيو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أيها الأحبة runtii waa kalimaad fii mowqicihaa oo uu sheekhu jazahu llahu khayran baraka allahu fiihi aada iyo aada inoogu soo diyaariyey inana xusuusinaya inaynu towbad keenno kulligeenna waa u baahannahay inaynu noqonno allah ina waafajiya toobada saad arkaysaan waxaa inala fadhiya sacaadad sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun xafidahu llahu tacaala oo isaguna in sha allahu tacaala muxaadarada labaad inagu leh waxaa laga yaabaa dadku inay yar jeclaan lahaayeen inay yaro jimicsadaan marka aa ah, continue waa wadayna soo maaha baaraka allahu fiikum eh, idaarada maamulka waxay igu dhahaan dadka weydii oo haddii ay xogaan inay yaro is istaagaan oo jimicsadaan u baahan yihiin sheekha joog baan leenahay dhib ma leh haddii kalena muxaadaradu way soconaysaa insha allahu tacaala Eh, sida oo kale sheekh axmed nuur waa fasaxaynaa hawl kalu aadaya insha allahu tacaala isagiio rag eh,